bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhraf اlanbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqolaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu tasjiyaة اlmeyit wuxuu baab yahay meydka in la daboolo oo mara lagu dado markuu naf baxo oo la asturo wixii ku yimid وxadثna زhayr بن xرb أbu khayثmة النسائي وxasن الxulwani xaسن بن عlي الxulwani وcabd بن xumayd الkasi qaala cabdu wuxuu yidhi أhbaranii وqاla الآkharaani labada wadaade kalena waxay dhheen xadaثna yacquub wahwa بن إbrahim بن sacd الزhري xadaثna abi aabihina waa إbrahim بn sacd oo yacquub baa aaba loo yahay can saalix بn kaysaan بن kaysaan cn شhaab الزhري أna أba سلمة بن cبدالرحمن cawف الزhري أhbarahu wuxuu ibnu shaab u sheegay أna caaئiشhaةa رadي الlaه تaعالى canha أma الmؤminiin muminiinta hooyadood ahayd qaalad inay tidhi sujiya rasuul الlah rasuulka ilaahi markuu naf baxay waxaa lagu daboolay ama lagu daday xiina maata markuu xijaabta geeriyooday bihawbi xibara macaawis yamani ah bihawbin min xibara maro macawis ah xibiradu marka waa dhar jaad macawiso laga keeni jiray dhar yaman laga keeni jiray baa xibirada la yidhaahdaa nabiguna aad buu u jecla calayhi salaatu wasalaam fi saxiix xadiidka anas ee la weydiiyey layi dharka nabigu muxuu u jeclaa inuu xidho oo kii jiray anas wuxuu u jeclaa axabu hiyaab ilaa rasuuliillaahi alxibara nabigu wuxuu u jeclaa wuxuusgunta aan loo qaata macawista noocaasa ah ee yaman laga keeno marka xibaradu hadda inagu garan waa nooc macawisaha ka mida ah. macawisahadda sayloon iyo maxaabaashi samatarhindi iyo wax noocaas samayna dhihi jirin noocyadin baa hadda la kala duwaya marka macawis qabow oon xaraf badan lahayn oon xaadiga timaha ku dhagaynin xaggana aan duubmaynin bay ahayd oo aadu fiican xibarada sujiya rasuul lah rasuulka lagu daboolay xiina maata markuu geeriyooday bihawbi xibara ay bihawbin min xibara marka macawis ayaa nabiga markaa lagu daboolay waxadaanah isxaaq bn ibrahim wcabd bn xumayd qaal ahbaranaa cabdurazaq ibn hamaam asancani abu bakr qaal ahbaranaa macmar ibn rashid abu curwat alyamani waxadaanaa cabdulahi bn cabdiraxmaan addaarimi abu muxamed saaxib sunani wlmusnad ad garanayseen ahbaranaa abulyamaan alxakam naafic القضاعي شيخ البخاري أخبرنا شعيب بن حمزة عن الزهري بهذا الإسناد سندka hadda aad soo marteen bay ku wariyeen sawاءa xadiidkii hore mid lamida xagga lafdiga bukhaari xadiidkan abulyamaan buu ka wariya muslim buu ka dabaqa sareeya meelo badan marka ahbarna abulyamaan buu asagoo ku wariya meesha muslim uu abulyamaan usii maray waasidadii daarimi uu usii maray daarimigii saaxibu sunan weeye ee abu muxamed ee ma aha ninkii abu cuثmaan abu saciid ma aha cumaan bn saciid adaarimi ma aha saaxib kitaabi radd cala aljahmi wanaqdi ma ah idan saasay ku wariyeen weeye oo iyaguna laftiga hadda aynu soo maray ayay ku wariyeen baabku wuxuu u baabaysa sheekhu inay sunno tahay oy wanaagsan tahay ruuxa meydka markuu naf baxo in la asturo oo maadaama meydku naf baxo isku hagaajin karin waa in madaxiisa ilaa lugihiisa maradii sidaas loogu duubo lugaha lagu soo qabto hoos laga mariyo madaxana hoos laga mariyo sidaasna loogu dado si markaa siyaanatan lilmeyit meydka lagu ilaalinaya lagu dhowrayaa isha ku dhacaysa iyo dadka qaarkood didmaday ruuxa ka didayaan markay wejigiisi iyo indhihiisi iyo arkaan iyo afkiisi iyo ayaa la diidan yahay oo naftu haddee meydka markay aragto waa ka dida dad iyo dunyaba waa la salsalaa marka waa sunno weeye kolomaradi markaa la helaana ugu fiican in lagu asturo haddii macawistaasoo kale la helo waa wanaagsantahay haddii kale dhudaha dhaadheer ayaa lagu asturaya waajibna ma aha waajibna maahe waa sunno sunno weeye baabun fii taxsiini kafani اlmayiti wuxuu baab yahay in la wanaajiyo la hagaajiyo meydka kafankiisii ee marada lagu kafnayo xadaana haaruun bn cabdilaahi alxamaal abu muusa alxamaal waxajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf bn اlxajaaj ibn الshaacir qaala labada wadaad waxay yidhahdeen xadaana xajaaj ibn moxamed almisiisi ahbat الnaasi fi bni jurayj baa la yidhaahdaa haddana asagu ka qaadanaya qaala wuxuu ihi wadaadkaas xajaaj ibn muxameda qaala bnu jurayjin cabdulmalik wuxuu yidhi ibn jurayj cabdulmalik ibn cabdilcasiis ibn jurayj ahbarnii abu zubayr muxamed ibn muslim ibnu tadrus almaki waad garanaysaan annahu samica jaabir abu zuhayr wuxuu sheegay inuu jaabir maqlay ibn cabdilaahi yuxadiu ka tabinaya xadiidka ama sheegaya ana nebi sal slam khaaba yowman nabiga maalin khudbeeyey oo muslimiinta la hadlay intuu mimbarkii masjidkiisii barakaysnaa koray fadakara wuxuu subanuhu sheegay rajulan min asxaabihi nin asxaabtiisa kamida ayuu sheegay oo qubida la oobsadoo geeriyooday fakufina lagu kafnoo lagu asturay dhar ahaan fii kafanin kafninna waa la akhriya laakiin waa luqa radi ay wadaadaha qaarkood leeyihiin fii kafanin kafan baa lagu eh, ah, kafnoo lagu asturay hayri aa'ilin aan sii wanaagsanayn hayri aa'ilin bimacnaa aan wanaagsanayn liita kafan aan dhammaystirrayn oo nadiif ahayn baa laga hadlaya kafan qaali ah maa waxa laga hadlaya biitifaaqi ahlicilm maradu kafannimadeeda ee wanaaggeed waa maxay waa inay nadiif tahay markaama ha cusboonaato ama maro la dhaqay maydhe ha noqotee mara wanaagsan oo nadiifaa ah la rabaa midabkay leedahayna kuu dooniba ha noqdo waxaana sii fadli badan midabka cad oo innaga soo maray fakufina waxaa lagu kafnay fii kafanin hayri طaa'in ay hayri xasanin hayri nadiifin hayri jamiilin mara aan wanaagsanayn wa qubira leyla habeennimona waa la dugo waa la xabaalay fazajara الnabiy nabigaa ummaddii ka reebay maalinkaa wixii ka dambeeyey an yuqbara arajulu ruuxa muslimka in la xabaalo bileyli habeennimo xataa yusalla calayh ilaa lagu tukado ilaa an yudara insaanun aadama in loo dhibaatogeliyaba mooyeen ilaa daalika arrinka in habeennimo la duugo ruuxu inay daruuro wacata mooyeen iftiin iyo xilliga qoraxdu soo jeedo ha la duugo wa qaala nabiy wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa kafana axadukum midkiin hadduu uu kafno oo u istaago hawsha ayada akhaahu walaalkii walaalkii haddii ay hawshiisu qabsato markaas uu kafnaayo kafankii uu ku xidhayo ama uu u xidhahayo falyuxasin ha wanaajiyo ha u dooro kafan wanaagsan kafanow kafankiisa abu zubayr xadiidka waa lagu mutaabic can jaabirin oo wahab munabih ayaa mutaabiciya can jaabirin cinda alxaakim ayb xadiidkana waxaa muslim la wadaago la wariya abu daawud iyo nasaa-i soo marteen isagu bukhaari ma wariya xadiidka taxsiinka kafanka laga hadlayana cinda ahlicilmi waa un laba un nadaafadda iyo midabka haddii aad kafanka walaalka u wanaajinayso kafan cad ku kafan mara cad marada waxaa loo doortay midabahay ugu wanaagsan tahay tafaaul wanaagsanna waa ku jira wasakhdana ma qarsato wixii ku dhaca durbo waa laga arkahaya una ka muuqanaya nabiguna waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam amarna waa ku bixiyey in laysku kabno ama la xidho midda labaad waa nadaafadda kafanku waa inuu marka cad yahay xaggana nadiif yahay duug iyo dhar la isticmaal kuudooniba ha noqde iyo ku cusubba ha noqde xadiidkan marka waa asaxu xadiiin fi lbaab taxsiinu اlkafani axaadiidka ku soo aroortay ugu saxiixsan weeye saasuuna muslim u doortay walidalika abu jacfar alcuqayli fi dacafaaءi اlkabiir xadii baabka ku timid buu ka hadlay ka xadiia anas markaasuu daciifiyey markaasuu wuxuu yidhi waqad ruwiya can jaabirin bni cabdilaahi can الnabiyi biisnaadin saalixin matnigan wuu keenay oo min xadiii anasa wuu daciifiyey kadib wuxuu yidhi xadiidkan lafdigiisa waxaa lagu wariyaa min xadiii jaabirin can nabiyi xadiikuu leeyahay biisnaadin saalixinna waa xadiidka hadda muslim uu warinaya haysaan buu u jeedaa kafanka wanaajintiisi iyo qurxintiisa iyo hagaajintiisa waxyaabaha laysu amray ama shareecada u jeclaysata waxaa kamida xadiidka anas baa caddeeyeye qof walba wixii lagu kafnay baa lagu soo saarayaabuu odhanaya kafan hun ah oo dhammaada ah oo doldoloola oo wasakhaysan haddii lagu kafno kaanbaad ku soo bixi ninkii hawshaada qabtayna aakhara uu ku ceeboobaya innahum yubcauuna fii aknaafihim waytasaawaruuna fii aknaafihim baa xadiid ku yimid wadaaddaa daciifiya wadaaddana waxay leeyiin waa xadiid saxiixa lahu shawaahid walahu turuqun kaiira inuu xasan yahay baana xoog badan kafankaasi lagugu xabaalay ee lagugu duugay bay amwaaddu isku booqan doonaan ilaa xayaatulbarsakhu dhaqdhaqaaq innagu ayna fahmi karin baa ka jira aakharana waa la soo saari waana isku booqanayaan kafankaa loo qurxiyo idinkuna hadda markaad meel aadaysaan ama munaasabo u baxaysaan ama aad qaraabo booqanaysaan amaaad saaxiib siyaaranaysaan dhar wanaagsan baad dooranaysa waad istaagaysaanoo waad isdhisaysaanoo waad dhaashanaysaanoo waad feedhanaysaan oo waad ishabaynaysa qofka muslimka ee ka tegay ee aakhare loo sagootinayo maxaad maro xuna ugu xidhaysaan maro wanaagsanoo quruxsan ama nadiif ah hadday doontayysan cusboonaanine ha loo xidho weeye oo jirkiisii wada gaadhaysa maxaa yeele waa lagu soo saaraya waana isku booqanayaan xadiidka hadduu daciifana waxaa nugu filan la yidhaahdo nabiga ina faray calayhi salaatu wasalaam waana amar qadiyadda labaad ku saabsan ee habeenka in la isduugo culamo badan baa hawsha u arka inay karaaha wadaadana dhib malay leeyihiin wadaadana dhib malay xadiidkan laakiin nahyigiisa maxaa lagaga jawaabay haddaba haddii sidaa la yidhaahdo oo nebi maxamed baa habeennimo la duugay abubakar baa la duugay saxaabo badan baa la duugay nabigoo goobjoogahaa la duugay saxaabada qaarkood wax dhibana oo muusan arkin marka xadiidkan maxaa lagu samay nahyigiisa waxay nabigu hawsha wuxuu u qoonsaday habeenku wuxuu aana u yahay qofka in la midi raaciyo in la maqluubiyo la iska boobsiiyo oon si fiicanna loogu tukanin xabaashana aan laga boga noqodataankeeda iyo xaalxaalkeeda hagaajinteeda kafankiisana aan laga baaraandeginbuu aana habeen u yahay waad aragteen habeenkii waxaad qabatay aroortii baad fiirin muxuu ahaba adig wax xalay goorma waxaan samays waxaad la yaabto haweenku markay hadda habeenkii ay samaynayaan ama falka ama ay samaynayaan haddaysan iftiin fiican helin falkooda inay aroortii dib ugu noqdaan bay u badanta habeen waa taqaana waa iska hawlo badan yahay sidaasuu nabigu u qoonsaday wuxuu aana u yahay in ruuxii muslimka kafankiisa aan la hagaajin dad badanoo ku tukadana aan la helin xaqi qofka muslimkan sagoodsinaynay in laga soo bixi waayo ayuu habeen aana u yahay saasuu nabigu u kohday laakiin haddii hawshaa laga baaraan dagoo si fiican nala shidan yihiin sida hadda magaalooyinka ku badan sida maalinka kole ruuxa loo doogayo wax dhiba male culimmadu leeyihi waana hada huwa sawaab cilladay qoonaasadeen nabigu muxuu u qoonsaday fakufina fii hayri aa'ilin marka laakiin waxaan muran lahayn dharaarnimo iyo habeennimo waxaa wanaagsan dharaarta marba hadduu nah yimid oo ta'wiilkiisun laysku hayo intaad awoodi karto ruuxa muslimkaa xilli iftiinah ah, in la doogo lagu tukado la xabaalo la kafno ayaa wanaagsan baab اlsraaci biاljanaaزa wuxuu baab yahay degdegida lala degdegaya janaasada waana mustaxab cinda aljumhuur qofka meydka marka la qaaday loo sii wada qabrigiisi waa inaan lala luudin la waa dhaqan yahuudeed waa dhaqan nasaaro dhaqan gaalo weeye dhaqan muslimiin ma ah waad aragteen hadda marka iyagu meydkooda wadaan way tallaaba tukaynayaan dhulkay ku siqahayaan tartiib bay soconayaan idan haddayna anagu muslimiin nahay oon meydka aan qaadno ama aan gaadhi saaro ama aan tunka ku qaadne waa in lala laxaadsado socod ka badan socodkii caadada ahaa baa la laxaadsanaya lana orodna lama ogolaha de waa xurmadaro la ruculayn maayo in la luudo sidii jirjirooda loo socdo ama carooggii oo kalena lama ogolo siday gaaladu idan waa mukhaalafa lilyahuudi wاnnasaarana waa in laga leexdo orod xadguduba oo xurmadaro keenaya meydkiina khatar gelinaya ama uu naga faniini karaba aan naga fakan karo ama dadkii wadaba dhibaya lama ogolo wax udhexaysaa la doonaya marka alisraacu biاljanaaza ilaa qabriha waa mustaxabun cinda اljumhuur amarka ku yimidna waa amru istixbaabin cindahum ibnu xasm waa waajib buu le asagu maxallaha waa waajib buu yidhi alisraacu biاljanaaza waa waajib maxaa yeelay buu ihi nahyi soo ororay weeye amar baa soo ororay walaa saarifa lahu wax lagu sarfiyo oo lagaga leexiyo wujuubka ma hayo ijmacna ma guntamin nusuustuna waa ku caddahay halkaasuu soo ka baxay xadana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bni xarbin annasaa'i jamiican labada waa si wada jira can ibni cuyanata sufyaan qaala abubakr wuxuu yidhi xadaanaa sufyaan bnu cuyanata muusan ona can ibni cuyana ma dhihina magacii buu caddeeyey can الزهriي mxamed بn msلم بn shaab الزهri can سacيid بn muسyب الmakhزumi can abi hurata radi الlah tacalى canh can النabiyi slى الlah عalيه وaلiه وsلم qaal asricuu biاljanaaza meydka la degdega ama nacashka uu saaran yahay la degdego oo qabriga oo la degdego wey asricuu biاljanaaza ila alqabri baa loo jeeda fain taku saalixa waa tacliilo hadday tahay mid wanaagsan janaasadu yani camalkeedii baa wanaagsan camalkaada hadduu wanaagsanaado adaa wanaagsanaanaya camalki wanaagiisii baa loo tiriyey faacilki iyo caamilkii faintaku janaazada hadday tahay saalixatan mid wanaagsan fakhayrun lacalahu qaala inuu nabigu yidha laga yaabaa fakhayrun tuqadimuuna calayhi riwaayad jismiye baynu gaari doonnaa fahayrun baad khayr baad tuqadimuunaha janaazada u hormaraysaan amaad u geynaysaan calayhi dushiisa khayr baad u gelinaysaan janaazada la degdega oo qabrigeeda dhaqsogeliyaoo xabaala oo duuga maxaa yeelay khayr baa ka horeeye waday wanaagsanayd khayr baad u dadejiseen khayr baad u hoyiseen wain takun hayra daalika hadday janaasadu sidaa sidaan ay tahay bimacnaa haddaysan suubanayn oo janaasaan wanaagsanayn tahay oo camal xumayd oo xumaanfalow ruuxu ahaa fasharun shar iyo balaayaa tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum degtiinna iyo qoorihiinna tunkiinna shar saaraabaad iska dhigaysaan wey shar idan saaraood wadeen baad iska dejinaysaan intan dambe waxaa laga qaatay suxbatu saalixiin inay wanaagsan tahay suxbatul ashraarna ay tahay howl ba'anoo liidata nabigu wuxuu yidhi la degdega janaasadu hadday wanaagsan tahayna khayr baad asaga u geyseen waa u danayseen hadday iyadu xun tahayna idinkii baa ka fogaaday idinkii baa shar ka fogaaday marna ruuxii la wadaa loo danaynayaa waxaa loola ordahayaa khayrkii inaan laga daahaynin oo durba khayrka uu la kulmo ilaan isagaa inagu u danaynaynay hadday xun tahayna inagu intaan waxun wadan lahayn waxaa wanaagsan inaan kala fogaanno inaan kala fogaannoon kala badbaadno saas wey marka fa sharun tadacuuna can riqaabikum waxaa inay waajib tahay wanaagsan tahay in laga dheeraado dadka ahlu sharka inay daruuro iyo xaajaba wacata mooye xadiidka jamaacadoo wariya bukhaari muslim tirmidi abu daawud maaja nasaa'i waa min axaadiid aljamaca akhrajahu sitta waxadaana moxamed raafic annaysaburi alqushayri wacabd bnu xumayd jamiican can cabdاrazaaq الرزاق عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام سعنا أبو بكر صاحب المصنف حديثكم كتاب كيسو كجرى مصنف كا أخبرنا معمر وحدثنا يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة البصري المصري عفوا كلاهما كلاهما maxamed ibn xafsa iyo macmar buu u jeedaa maxamed ibn abi xafsa hooda u dambeeyey iyo sanadkii hore taxwiilkiisa uu ku go'ay macmar labadaa isku soo qabo macmar kilaahumaa labadooduba can الzuhriy maxamed bn shaab zuhri bay xadid ka wada qaadanayaan can saciid ibn musayib can abi hurayrata can nebi sal slam hayra hase yeeshee ana fii xadiiثi macmari abu curwat alyamani xadiidkiisa waxaa ku jira qaala saciid wuxuu yidhi saciid musayib wuxuu yidhi laa aclamu xadiidka ma ogi ilaa rafaca alxadiia laa aclamahu abu hurere ma ogi ilaa rafaca alxadiia xadiidka inuu rafciyo oo nabiga gaadhsiiye un baan ogahay yani ma min qowli abi hurayra xadiidka ad soo marteen mise waa min fatwa rasul lah sal slam wa bayaanihi lilaxkaam sharciya idan waxaan filayaa buula malahiku u badan yahay xadiidku inuu gaadhsiiye abu hurayra uu gaadhsiiyey nabiga oo nabiga uu ka xiganayo calayhi salaatu wasalaam intaa xadiidka macmar bay ku jirtaa kuma jirto xadiidka maxamed ibn abi xafsa almisri kuma jirto weeye riwaaya hore adee jaazimaana waa inagii soo maray almuhim labadan wadaada dambe macmar iyo moxamed ibn abi xafs waxay mutaabacaynayaan wadaadkii hore ahaa sufyaan ibnu cuyayna can izuhri soo ma ahay keenay marka mutaabaco kalu marka soo celinaya oo hadda marka saciid iyo zuhri mutaabacay u baahan yihiin hadda asxaabu zuhri baa ismutaabaceeyey ariiqu sufyaan ibnu cuyayn uu ku bilaabay can zuhri can saciid musayib eh, can abi hurayra kadibna mutaabacad maxamed xaafsay wuxuu ku xijiyey macmar buu ku xijiyey marka waa in hadda saciid iyo zuhriba mutaabacad u keenayaa muslim waxadaana abu طaahir axmed bni camr waxarmalata bnu yaxya tujiib اlmisri wahaaruun bn saciid alayli qaala haaruun wuxuu yidhi xadaana wqaala alaaakharaan labada sheekha kale waxay yidhaahdeen ahbarani bn wahbin cabdulah bn wahb almisri ahbaranii yunis ibnu yaziid alayli yuنس بن يزيid الأyli wuxuu mutaabacaynaya hadda wadaadihii saddexdeed soo marteen ibnu cuyayne iyo macmar iyo ibn abi xafsa can bni shaab الzuhri qaal laakiin wuu khilaafo ariiq kaloo ku warinaya qaala xadaanii abu umamata wasmuhu ascad magaciisa ascad baa la yidhahdaa waana mashhuurun bikunyati xadaanii abu umamata ascad ibnu sahl ibnu xunayf alansaari can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasuul اlah sal slam yaquul marka hadda waxaa weye waxaa la mutaabacaynaya wadaadkii saciid ibn musayib oo abi hurayra oo marka abu umaama ayaa mutaabiciyey qaala abu hurr wuxu uhi samictu rasul sal slm yaquul nabigoolaan maqlay asricuu biاljanaasati meydka la degdega oo xabaasha durbageeya fain kaanat saalixatan hadday wanaagsan tahay qarabtumuuha ila alkhayr hadday wanaagsan tahay khayr baad u u dhowayseen khayr baad u wain kaanat hayra dalik afgobaadsi baa la yidhaahdaa shayga sharka ah ama xumaha ah intaad carabaabi karto ama aad sarbeebi karto waxaa wanaagsan inaad sarbeebtood aad ka leexato inaad carabka ku dhejisood ku dhufato dakarto haddayna markaa maslaxa iyo dan kale aysan meeshaa imanin wain kaanat hayra daalika sidaas si aan kahayn hadday tahay wanaagsanayn kaana sharan tadacuunahu can riqaabikum kaana israacu iyo degdeg wuxuu noqonaya sharan shar iyo xumaanoo tadacuunuhu aad ka dejiseen ka dhigteen can riqaabikum qoorihiinni iyo degtiinni iyo tunkiinni xadiidkii marka ibni cumar ee baabka ku yimid baa marka xoojinaya xadiidka abu hurayra ee hadda aynu soo marray laba ariiqna laga keenay xadiidka ibni cumar asagu idaa maata axadukum falaa taxbisuuhu midkiin hadduu dhinto meydka asaga ah, yaan lagu xanibin guryaha lagu haynin wa asrucuu bihi ilaa qabrihi qabrigiisa u dedejiya abaraani baa soo saara bisanadin xasan suu xaafidku yeelo wadaadana way daciifiyaan waxaa kaloo lamid ah xadiidkii abu daawud inu ku maray min xadiidi xusayn ibni lwaxwax radi allahu tacaala canhu laa yanbagii lijiifati muslimin an tabqaa bayna dahraanay ahliha ma mana wanaagsano qof muslima meydkiisa inuu dhex loo daayo in nabarayo muddoa dadkii uu ka dhintay dhexdiisa waa in durbo la qaado markaasi lala dhaqsado abudaawud bayna ku maray xadiidka ah asna sanadkiisa muran baa ku jira asalku marka waa sida mar haddii la hubsado meydkii inuu nafbaxay baxay oy dhakhaatiirtu caddeeyaan dadka yaqaana hawshan ay dhahaan ninka waa ka dareertay waa in loo degdego diyaarintiisii qababaalintiisii iyo sidii durbo loo xabaayi lahaa xaqiisii marka la guto kadib salafku markay fuqahadu dad u aanaa inay nool yihiin ayagoo noolla in la xabaala ay halis tahay iyo ka digan waxay dhheen dadka ayagu waa in laga fiirsado oo laga reebo lagana dambaysiyo dadka kale in nabar ah waxay mafluujka ninka qofka faalijka u dhintay oo xadda innagu istroogga u dhaqaano dhiigkarku markuu ruuxa ku dhufto ee dhanka uu qallajiyo ayaa faalij la odhan jiray ruuxa marka faalijka u dhinto waxaa badan in ama maskaxdu wax gaadheen ama waduhu uu xoogow shaqada gaba welin uusan naf bixin ruuxii meesha u dambayso ruuxuu ka dhintana waa maskaxda wadnaha maaha wadnuhu shaqada gabi baa laga yaabaa dhakhaartirtu inay ku yidhaahdaan ruuxu waa nool yahay marka ilaa la hubsanayo geeridiisii oo la xaqiijinayo laguma degdegay waxaa kamida ah dadka uu masku saydhay ama ameysadu waxyaabaha sunta leh ruux inuu siraa badan oo maalmo yaallo oo maalmo yaalla xaggana oo la moodo inuu naf baxay koomuu gelaya ruux ila masba saydha abeesa saydha ama masba waliba abriska iyo waxyaabaha la midka ah qolyaha marka galbeedka waddanka dega iyo qolyahan tanzaniyaanka iyo dadka masasku ay saydheen ilaa ay daawo qaar geeda ay yaqaanaan sanka u saaraan ma xabaalaan markay geedaha kala samraan bay odhanayaan ruux waa naf inta ka horeysa dakhtarkii hadduu fiiri waa dhintay xabaala mayli xisaabahanagi baa dhiman marka dadka waa in la hubsado geeridooda in la hubsado waxaa ka mid a ruuxa daacuunka u dhintay sidaasoo kale wey inta badan waxaa dhacda asagoo nool in lala degdegoo la moodo inuu naf baxay dad noocaasoo fara badan baa jira marka dadka waa laga soo reebayaa si loo hubsado nafbaxa geeridooda loo xaqiijiyo laakiin asalku waa in lala degdego markuu meydku aana u yahay isagoo naf bixin in la xabaalnooliyo waa laga fiirsanaya aad baa looga baaraandegaya laakiin inta kale asalku waa sida baabu fadli الsalaati cala اljanaazati waاtibaaciha wuxuu baab yahay fadliga ku jira janaazada in la raaco in lagu tukado cafwan in lagu tukado kadibna la raaco xabaasha aad la tagto inta laga duugayana ee carada lagu rogayna aad la joogto fadliga ku jira ee qiimaha ku jira waxadaanii xadiidkan uruq badan buu leeyahay muslim marka xadiidkan aad buu ogu dhaxahayaa maadaama laysku maandhaafay xadiidkan uruqdiisa waxadaanii abu aahir axmed ibn camr magaciisa abu aahirkaasuu caanku yaho kunyadaasu aad ugu sheegaa muslim وxarmlة بن yaحya تujiibi وhaaruun بن سacيid الأyli wاlafظ lhaaruun وxarmla lafdiga aan sheegi doono midhaha aan sheegi doono sanadka waa la wadaagayay waxaa iskale buri haaruun بن saciid iyo wadaadkii xarmale ahaa qaala haarun laakiin wuxuu yidhi fi riwaaya xadaana wa qaala alaakharaani waxay dhaheen markay sanadka sheegayeen ahbarana bnu wahbin cabdullah ahbarana yunus yacni ibna yaziid alayli can ibni shahaab azuhri maxamed ibnu muslim ibnu shahaab azuhri qaala xadaanii cabdiraxmaan ibni hurmus cabdiraxmaan ibni hurmus alacraju ana abaa hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal lay slam rasulka alle wuxu uhi man shahida aljanaaزata qofkii ka qaybgala janaasada meydka muslimka ruuxii ka qaybgala ee la jooga dhaqidiisii iyo kafankiisii iyo kor jooga xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukado falahu qiraatun ajir weyn buu leeyahay falahu waxawaada qiraatun buur ajir ah qow dhan ama cal waxa u taqaanaan ayuu leeyahay oo ajir ah waman shahidaha janaasada ruuxii ka qaybgala ee la jooga xataa tudfana ilaa la dugooo la xabaalo falahu ninka waxaa u ahaaday qiraataani laba buurood laba qow oo ajir ayuu helaya hadda waad u xagga sanadka yunus zuhri can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayrata wa sanadkaad adaysaan yunus mujid alayli can ibni shaab aلzuhri can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayra marka dariiq kalead arki doontaano aad arki macmar macmar baa iman doona can الzuhri can saciid ilmusayib can abi hurayra waa marka mukhaalafo weeye oo ardada zuhri baa iskhilaafay ardaygan yunis oo min ahbat الnaasi fi الzuhri ah kadalika macmarasna waa min abat الnaasi fi zuhri buu ku jiraay yunis asagoo xadidka wuxuu ka dhigay min xadiid الzuhri min can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayra meesha macmar iyo wadaadkii maxamed ibn xafsa ee dariiqii hore ku soo marteen isagoo zuhri wax ka qaadan jiray ay ku wariyeen ay ka dhigeen min xadiidi zuhriyi can saciid ibn musayab can abi hurayra marka labadaa halkaasay mareen yuunusna halkaasuu maray dariiqa marka aad baa loogu murmay muslim marka wuxuu u arkaa labadaa dariiqba inay sax yihiin oo sheekhu ama ardaygu culamo badan buu yeelan karaa hal xadiid iyo hal mas'alo iyo hal fatwa waxaad ka dhagaysan kartaa toban sheekh markaad rabtana kolba sheekh baad u tiri marna waad jamcin oo yaa kuu sheegay sheekh hebel yaad kalood ka maqashay hebel marna waxaad dhihi sheekh hebel iyo hebel waxay ii sheegeen sidaa iyo mar waad kala sarifi marna waad jumlayni mar waad tafaariqayn intuba way bannaanta wayna sameeyeen ruwaadu marka saa daara qudni baa xadiidka la weytay duruqdiisa wuxuu yidhi xadiidka waxaa wariyay ibnu shaaba zuhri wakhtulifa calayh waa laysku maandhaafay yuunus qaab buu u wariyey macmar iyo maxamed bn abi xafsat almisrina qaabbay u wariyeen wuxuu idhi wlqawlaani maxfuudaan wlqowlaani maxfuudaan yani wariiqaan riwaayad labada riwaayo oo zuhri ku dul wareegaysa marna zuhri uu u dhaqaajiyey xaggaasii ibnu hurmus can hurayra marna uu u dhaqaajiyey can saciid musayab can abi hurayra labaduba waa la hubaabui way sugan yihiin can اsaxaabati wa can rasuuli daarqutni sidaasuu yidhaahdaa raqamka waana siduu muslim qabo sidaasuu u yeelay falahu qiraaaani ninkaa laba ajir buu leeyahay qiila la yidhi wama alqiraaaani nabi allow qiraataanku maxay yihiin nabigaa la weydiiyey qiraaaan maxaa nabi allow ka wadaa abu hurera ka ragga weydiiyey saxaabadan baa weydiisa qaala suban wuxuu yidhi milu اljabalayni اlcaiimayn laba qowo waaweyn oo kala wey qiraadku marna santiyada dinaarku noqdaa dinaarku marka la shilishilimeeyo ama santiya loo bedelay dhururac laga dhigo waa la yihahdaa lacag buu noqdaa mar aalad wax lagu beego qayb yaroo ka miduu noqdaa hadda waxa loo jeego loo jeedo waa miqdaar waa aalad wax lagu miisaamo ajirka lagu miisaamo oo lagu sargoosto cinda allahi subxaanaه wa tacala inagu ma garanayn waa buur weyn ajirka intaa gaadha ayaa ilaahay qiraad u yaqaana nabi maxamed baana inoo sheegay laakiin waxaynoo aan garan karo ma aha nabi marka la weydiiyana wuxuu kugu soo dhoweeyey buurta uxudoo kale wax la eg wey qowga uxud wax la eg ajirka laga hadlayo intaha xadiiu abiaahir xadiidka abiaahir baa intaa ku dhammaaday wazaada alaakhara labada wadaadee kale ahay xarmale iyo harun iyagu waxay ku dareen qaala bnu shaab wuxuu yidhi qaala saalim ibnu cabdillah ibni cumar wuxuu yidhi wa kaana bnu cumara aabbaha ibnu cumar wuxuu ahaa yusallii kii tukada calayha janaasadu ku tukan jiray uma yansarif wuu gadoomi jiray wuu sugi meydkii inta lasoo saarahayo masaajidka laga keenay ama musallaha la geenaya ku tukanayo markuu ku tukadana uu noqon jiray falammaa balaqa wa abi hurayra xadiidka abi hurayr soo gaadhay ee ahaa ninki janaasada ku tukada ee la jooga ilaa lagu tukado buur ajiruu leeyahay ninkii raaca oo xabaasha u raaca ilaa la duugo oo la xabaalana laba qow oo ajiruu markuu maqlay qaala ibnu cumar laqad dayacnaa qaraariida kaiira wale waxaan dayacnay oon ka gaabinay waxaan ka gaabinay buuro waaweyn oo fara oo ajir ah oo intaan la tukadun baan iska noqon jiray xabaasha umaba raaci jirin inta badan marka waxaa dhaafay buuro badan iyo qawyo waaweyn oo ajir ay dhaafay oon dayacay buu odhan jiray wاlxadiiثu akhrajahu اljamaca horaan baynu soo sheegay waxaa la socday riwaaye uu bukhaari wariyo oo xadiidka ka mida waxaa ku timid man tabica janaaزaةa muslimin iimaana واxtisaaba man tabica janaaزaةa muslimin iimaana واxtisaaba waxa laga hadlaayo waa dadka muslimiinta janaazadooda waxa lagu tukadana de waa ayaga magaal baa lagu tukadaa maya markaad raacaysa ajirka laguu qoray waxaa shardiga ah inaad u raacdo ilaahay dartii iyo ajir aad ka heshid iyo xaqi qofka muslimka oo kuula aad gudatid haddaad ka hadha waxaa lagu dhihi maanta janaasada ma joogin howlaha soomaalida iyo qolyaha reer magaalka badankood waxay u tagaan janaasooyinka e ha lagaa dhex arko aad ka muuqatid hebel janaasadiisii hebel waa jooga ha la yidhaahdo hawshaa iska ilaaliya niy saalixaa markaad u weydaan iska jooga waa camal daayaca w qur-aankiina iska wata niyada sifeeya jamaaca minasl waa inaga soo maray caruurtooda markay tarbiyaynayaan oo usha u qaataan waa inay garaacaan rabaan hadday niyo fiicanusha waa iska dhigi jireen bal waadan bay soo gadhaabay isxaaq ashiraazi baa ka sheekeeyey aabbahay markaan waxxun sameeyo bararka qaarkood ulbu intu soo qaato markuu rab dhufto yuu iska dhigi jiray aabbu maxaa kugu dhacay xanaaqsan inaan kuu garacan marka rabay laakiin tarbiye oo ilaahay ooga cabso oo ilmahaad edbi igama ahayn marka niyada aan saafigareeyoon aan sadgareeyo baan ku garaaci doonaa wax walbood samay waa inay niya noqoto iska bood hawshu ma ah habeen ma dhinta haa abubayna baabuurkeena saara xaggeed u horti maxaad u socotaa ku weyddiiye hebel ma jooga haa siidaa kuwa meelaha shaxaadba ka rabo wadaad meesha yimid gaadahayaabaa iska jira ama siyaasi meeshu soo istaaga gaadahaya xisaabaha iska saxa iimaan iyo alla rumayn iyo qofka muslimka ee dhintay xaqiisii iska dhowrto iyo ajirdoonid waa inaad u raacdo haddii kale xisaabahan ma helaysid intaan ma helaysid howlo kaloo marka xaq inaad gudato waa masalo kale laakiin ajirkan waa ma helaysid wad ka qadaysaa iimaanan waxtisaaban shardi wey ila waa camal qiimo badane xadaanaahu abu bakr nuyshabad sidoo kale xadaana bn cabdillah cala الsami xa waxadaana ibn raafic moxamed bn raafic alqushayri wa cabd bn xumayd can cabdالrazaq kilaahuma can macmarin kilaahuma can cabdulacla iyo iyo cabdالrazaq wey kilaahuma can macmarin can الzuhriy can saciid ibn اmusayb can abi hurata radi allahu tacala canhu can الnabiyi nabigu ka qaatay saxaabigu xadiidka ilaa qowlihi aljabalayn اlcaiimayn milu jabalayn اlcaiimayn intaasuu ku wariyey walam yadkura ma aysan sheegin kuween sheegin walam yadkura maysan sheegin cabdulcala iyo iyo cabdurasaaq ma aysan sheegin can macmar ma aysan ka sheegin maa bacdahu wixii ka dambeeye oo ahaa cabdullahi bni cumar baa waago salaada markuu ku tukada janaasada iska tegi jiray kadibna xadiidkii baruruu maqlay wuxuuna odhan jiray qowyo badanoo ajira ay ah dhaafoon dayacon ka gaabiyey wa fii xadiii cabdilaclaa waxaa ku yimid xadiidka cabdilaclaa waxaa ku yimid oon midka cabdirasaaq can macmar aan ku jirin xataa yufraqa minha xataa yudfana xataa yufraqa minha ilaa laga farxasho xabaalideeda iyo duugiddeeda wa fii xadiii cabdarasaaq lafdiga cabdirasaaq waxaa ku jira xataa tudaca fi laxdi ilaa iilka la dhigo oo haddaa iilka marka la dhigo aad soo tagto labadii qiraad waad leedahay waa mid riwaayada dambe midda horena xataa yufraqa minha ilaa si fiican loo dugo oo ciidda lagu rogo oo marka yufraqa minha waxaa lagu xambaari karaa xataa tudaca fi laxdi ama tudaca fi laxdi waxaa lagu xambaari xataa yufraqa minha labaduba lanna faraaqa ayaa ka macno ballaaran laxdigoo la dhigo xaafidku asagu riwaayad badan oo dhowr markuu kan keenay oo riwaaya xataa wuxuu keenay xataa yusawa calayha turaab ilaa ciidda lagu simo si fiican wuxuu yidhi waxaa dhici karta ajirka qiraadku inuu kugu bilowdo labaad iilka marka la dhigo laakiin qiraadkibuurtii lagu siinaya ajirka ahayd ayaa kala weyn waxay ugu weyntahay tahay buurtu marka aad ka soo tagto ayadoo ciiddii intii lagu rogay oo la buuxiyey la taagay calaamadii loo sameeyey qabriga lagu garan lahaa intii yare kor loo soo qaadi jiray ee lagaga soocay dhulka same lagaga soocayay markaasaad ajirku buurta u weynaad helaysa laakiin buurtu waxay ku bilaabanaysaa iilka marka la dhigo ruuxa isagu qaabkaas u jamci waana fiqi fiican wey laakiin taqdiirka iyo tafsiilka wuxuu baarayaa nas gooni ah waxaa dhici karta hawsha inay tahay riwaaya bilmacna riwaaya bilmacna inay tahay baa dhici karta muslim raxmat ullahi tacaala caley xadiidkan duruqdiisa wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa atamyiiz qicada laga taabacay atamyiiz kitaab leedoo muslim leeyahay baa jiro qayb oo cilal ku saabsan rijaal raqamka sideean iyo afraad ilaa sideean iyo buu kaga hadlay duruqda maxfuudada ah duruqdanuu ka dhigay ariiq ku jiro oo ka dhigay afar qiraad afar qiraad sheegay buui waa munkar wax ku waafaqayna ma jiro ninkii janaasada yimaada ilaa la soo bixiyo buur ajiruu leeyahay ilaa lagu tukado buur labaad ilaa la qado xabaasha la tago buur saddexaad ilaa carada lagu rogo laga soo dariro buur afraad afar taxdiis sheegay baa jira wuxuu hi kan isagu waa waham aan shuqu lagu lahaynoo laa lafdi walaa sanad wax ku raacay ma jiro duruqda maxfuud waa duruqdan buu muslim sheegay halkaasuu ku faahfaahya alla fiiri waxadaanii cabdulmalik ibnu shucayb ibni ley qaala xadaanii abi aabbihio markaasi shucayb ibnu ley ah can jaddii awowgey cabdilmalik awowgii weeye awowgiina waa ley ibnu sacad almisri imaamkaad garanaysaane qiimaha badna qaala ley wuxuu yidhi xadaثanii cuqayl بn khaalid بn caqiil can bn shaab الزhri أnnahu qaala xadaثanii rijaaل can abi hurayrata ariiqan marka waa ariiq labadii ariiqi horeba ka duwan ariiqi hore wuxuu ahaa yunis can ibni shaab الzuhri can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayra kii dambena wuxuu ahaa macmar can الzuhri can saciid can abi hurayra hadda waxaad haysaan zuhri oo cuqayl ibn khaalid bn caqiil uu ka qaadanayo oo khilaafahaya macmari wuxuu khilaafay yunisba wuu khilaafay yunis xadiidkiisa wuxuu ahaa yunis can الzuhri can cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayra waad soo marteen waa kii xadiidkii lagu bilaabay baabka xadiidkii macmarna wuxuu ahaa macmar can الzuhri can saciid ibn musayab almakhzumi can abi hurayra wadaadkan cuqayl ibnu khaalid bni caqiilo asaguna asxaabu الzuhri ka midoo ragga waaweynah oo nin la fuudsan kara aan ahayn wuxuu ku wariyey can ibni shaab الzuhri qaala ibn shaab wuxuu uhi xadaanii rijaalu can abi hurayra rag kooxa ayaa xadiidka iiga tabiyey abu hurayra iiga sheegay warka rijaasha marka waxaa dhici karta inay yihiin saciid iyo saciid iyo acraj weeye haddee sheekhu mar buu fahmaysanayaa oo uu ragga xadiidku ka qaatay abtirkoodii waxoo dhanba uu isku kaasaayay marna nimaan ku kalsoonay baa ii sheegay iska dhig soo gaabsanaya marna rag iiga sheegay wadaadku kuleeh intaba way dhacdaa adiga hadda marka su-aal lagu weydiiyo waxaa laga yaabaa inaad tara waxa uu bannaan yahay ama ma banaana ama waa sida marka waad mashquulshan tahay waad degdegaysaa ama ma fahmaysidba oo galabtada shaah cabinba waad hahaamsanaysaa waad ka soo gaabsa marna adoo fahmaysan bay kugu soo aadayo mas'alada daliilkeeda min kitaab illaahi wa sunnati rasuuli wa ijmaac اlumma iyo qiyaas baad ku dhufanaysaa waad marqansanta xooguhu waad fahmaysanta marka cinda النashaaط الriwaayة fi النashaaط waa hayr الriwaayة fi hayr النashaaط waana hawl la ogyaha wey sidaa darteed muxadid waxaa ku badan xadiiay ogyihin inuu mawsuul yahay irsaalinayaan mid mutasilay munqaطic ka dhigayaan mid marfuucay mawquuf ka dhigayaan markay fahmaysan yihiinna abtirkay ku dhammaystirayaan adoo lagu yihi yaa tahay ree hebel baad kaga gaabsan marna waxaad dhihi hoos jidibka awga baad sheegi adoon laguu dirsanninba kolu waxay ku xidhan tahay qaabkaad nashaadka iyo ardayga bay ku xidhan tahay marna de wadaadana wayba xanaaqi jira hadda ka horba mar ka sheekeanu marinaya wadaadana mar baa masanid ba la weydiin karin ardaygii amash ka qaatay xabsmiqyaatuna baan u malaynaya ayaa maalin xadiid weydiiyey acmash nin wuxuu aha qallafsanoo ku adag xagga riwaayada ardadana aad buu u edbin jiray ey wuxuu lahaa uu ardada ku diro marka loo yimaaday xadiid baan kaa rabnaahaa ey uu tababaray buu dhihi jii miduu kabta ka goy miduu kor u qado beer kaga dhaco miduu caliyey maalin kastau cayrsada uun soo noqdo yuu dhihi jiray eyga intuu kala hadlo xadiisu u yeedhin jiray ninka waxan wax waalanba weeye eyga la ordaayay sheekhba ma ahe dhaafi xadiid muusan siin jirin nin aad u adag buu ahaa markuu eyga ka dhintayna tacsiibbuu u fadhiistayba eygii waadanba ka dhintay kaas maxaa kugu dhacay maata alyowm xaaris اlxadiid buui xaarisu sunna maanta waxaa dhintay ninkii ilaalin jiray sunnada iyo axaadiis nabi maxamed oo muxuu u jeedaa eyga ka dhintay wey nin ku adag baa riwaayada arday baa maalin sanad xadiid buu weydi wuu u sheegay markaasuu ma xadiidka sanadkiisii baan rabaa maa isnaaduhu maa isnaaduhu ahaa arday intuu ku boodo halkaa cunha u qabtay yuu derbi saaray ardayga soo firfirquna markay naftu ka bixi gaadhay buu sii daayay isagoo sirarsan markuu dhacay buu hi haadaa isnaaduhu xadiidka ad weydi sanadkiisa waa maxay sanadkiisa waa kaabul waa maxay unaha in laisku dhego usanada buui cunaha in laisku dhego yaa usanada idibdaru ka dareemay idibdaru u dareemay yaalna waxaa jira qolyo ardoo wadaadka qalqadada u istaago indhaha ka geliyo idibsanayn kuwaasoo maxay rabaan in la yidhaahdo haadaa isnaaduhu bay rabaan iska ilaaliya yarxamaga laydinku dhegi almuhim xadaanii rijaalun raggaas wuxuu u jeedaa waa raggii xadiidka ka qaatay abu hurera ka qaatay saddex wadaad buuna sheegi doonaa muslimoo laba waad soo marteen mid wuxuu ahaa ibnu hurmus cabdiraxmaan ibnu hurmus alacraju midna wuxuu ahaa saciid musayb waxaa kaloo iman doona khabaab ibnu saa'ib ninkii la odhan jira baa iman doona asaguna can abi hurayra raggaasuu u jeedaa cid kale ma ah saa darteed wadaadkii iska lahaa algurar almajmuuca fi alaxaadiid almaqtuuca fi saxiixi muslim xadiidkan wuxuu ihi lama dhihi karo waa munqatic xadaanii rijaalun xaakim baa wuxuu asagoo ku tiriyaa culumtiisa mxuu aha macrifaة culum الxadiiث wuxuu ku sheegaa sidaanoo kale inay tahay xadiidku munqaطic noqonay oo mutaصil uusan noqonayn wax ku waafaqayna ma jiro sida raajixa ah ibhaam baa la yidhahda lama yidhahda inqiطاc sanadku waa mutaصil laakiin waxaan la aqoonin waasiطada marka ibhaam iyo jahaaliya ku sheeg laakiin ha dhihin inqiطac ha sheegi marka wuxuu xadiidku waa mutasil ragga la sheegayana waxaa weeye ragga la cadeeyey ardadii abu hurayra ee loo jeedaa marka aad buu u difaacay waxaana tusaya inay rijaashu sidaa yihiin bukhaari baa wariyey xadiidka min طariiqi الzubaydi can الzuhri can saciid wاlacraj macan isagoo isku qabtay saciid musayib iyo iyo cabdiraxman bn hurmus alacraj isku qabtay buu ku wariya marka waa zuhri baa marna culummada noo kala fasiri jiray marna isku qaban jiray marna ibhaamin jiray intaan baa laga wada ee ma aha inqiaac iyo cilla midna ma musliminuu cilo yahay ooma arko waxaa kaloo iman doona abu saalix oo asaguna haddee iman doona raggu waa badan yihiin abuure xadidka ka qaadanaya can abi hurata radi allahu tacala canhu can nebi sal slm bimili xadiii macmar xadiidkii macmar oo kale uu sheegay cuqayl baa sheegaya oo zuuri ka sheegaya wa qaala wuxuuna yidhi cuqayl markuu xadiidka zuuri ka qaadanayay waman itabacaha ruuxi raaca xataa tudfana asaguna falahu qiraad ittabacaha xataa tudfan alfaadu yar kala duwan ee xaggana isku macnaha ayuu imaamku rabaa inuu si goona u toogto waxadaanii moxamed bn xaatim ibnu maymuun asamiin xadaana bahs ibnu asad alcami xadaana wahayb ibnu khaalid asulami xadaanii suhayl can abi aabihi suhayl ibn abi saalix baa abina waa abu saalix asamaan dhakwaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu idan rijaalun can abi hurera hadda waxaynu maraynaa rag badan baynu maraynaa oo ka qaatay laakiin wix zuhri maray waxaynu soo marnay hadda labaynu soo marray wix zuhri maray can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal man salla calaa janaazatin ninkii janaaza ku tukada walam yatbaca xaggana aan raacin qabriga u raacin iyo xabaasha falahu qiraadun buur ajiruu leeyahay iyo qow fain tabicaha hadduu raaco falahu qiraaan laba qow ajiruu leeyahay qiila waxaa la yidhi wama qiraataanku nabi allow maxay yihiin qaala nabig wuxu uhi buurood midda u yar labadaa qow u yar waxaa weeye milu uxudin buurta uxud oo kalea weynanka ajir aad u weyn suhayl ibn abi saalix waa lagu raacay xadiidku suhayl maadaama uusan ragga jibaalulxifdi walitqaan ragga waaweyne darajada koobaada lagama dhigo darajada labaad baa la geeyaa wadaadana oo darajada koobaad bay ku riixaan idan saa darteed amash baa mutaabacaynay amash baa mutaabacaynay muxuu marka hadda saa u yeelay meelihii u dambaysay buu ku keenay mutaabacaadkii buu ku keenay khaasatan riwaaya can abihi buu keenay oo wiilku waxaa badan inuu hayo inta badan cilmiga aabbihii gabaygiisii hadalladiisii inta badan wiilku hadduu wiil fariida yahay aabbihii dhexalkiisa wuu kaaga fiican yahay xogtuu ka haya kama haysin kuwa dee iska lowsahla iska jiro ka warqaynba oo iska mahasan baa jira xadaana shaybaan ibn faruuha xadaana jariir yacni bni xaasimin jariir bn cabdilxamiid baa halkan dhacasa marka wuu ka ixtiraazayaa sadan ugu khaldamin meel ka fog meesha naaficna marbuuba tagaaba markuu sanadku naazil yahay xadaana jariir yacni ibni xaasim ibni xaasim alsdi xadaana naafic mawla bni cumar qaala wuxuu ihi naafic qiila libni cumara ibni cumar waxaa lagu yidhi ninka ku yidhi qaa'ilku ana waa khabaab habaab bnu saa'ib almadani wuu iman doonaa sanadka dheer buu ku iman doonaa hawsha iyada ku iman doonta ibn cumar baa waxaa lagu yidhi ina aba hurayrata yaquul abu hurayre wuxuu leeyahay samictu rasuul اlah sl slam yaquul man tabica janaazatan ninkii janaaze raaca falahu qiraatun min alajri buur weyn buu leeya ajiroo hawaab ah faqaala bnu cumar wuxuu yidhi akara calayna abu hurayra abu horere riwaayadii xadiidku nagu badiyey kolba waxaanan ogeyn buu sheegahayaa waxaa nabigaanan ka maqal yuu sheegayaa waana de riwaayada uu la yimid sheegay xadiidkuu sheegay abu hore hawl khilaafsan kana duwan dhaqankii uu ku dhaqmi jiray ibnu cumar waxaan dhaqanku u ahayn oo wixii adigu aad ka diindhigan jirtay khilaafsan markaad aragto kor baad u boodi waad maana arki jirin maana maqal la soo boodi ibn cumartiibaa absatay intuu ku tukadunbu iska dhaqaaqi jir wuxuuna u arkaayey ajirka u dembeeye inuu hayo waxaa la yidhi waxaa kaa maqan buur dhan oo ajir ah wuxuu abu hurayra iaarkaasna marka wuxuu u arkaa abu hurayra muusan tuhunsanyahin hal saxaabi oo tuhunsanaa abu hurayra filkadib ku tuhunsanaa iyo inuu wax nabiga ku been abuurta ma jirin laakiin waxay ka baqayeen maadaama nabigu waa hore muddaduu nabiga la joogana iska yarayd nisyaan iyo ala nisyaan surmaseegtayn ismoodsiin hafid fabacaa ilaa caaisha ibnu cumar baa caaisha u fariin diray muxuu dha hooyoy abu hurayra xadiidkaa sheegay wax ma ka maqashay nabiga fasa'alhaa wuu weydiiyey fasadaqat abaa hurayra abaa hurayra rumayso waa runtii sidaa u sheegay nabiga anaa ka maqlay ibnu cumar marka geed baa ku dumay faqaal bnu cumar wuxuu yidhi laqad faradnaa waxaanu ku gabadfallay fii qaraarida kaiiratin buuro badanoo ajira ayaan dayacnay buu yidhi waynu soo maray xadiidka riwaayo uu leeyahay fii khariji saxiixayn waxaa ku yimid inuu yidhi markuu xadiidkaas saa loogu caddeeyey wuxuu yidhi yaa abaa hurayrata anta aclamunaa birasuuliillah wa axfadunaa biaxaadiiihi wuu isdhiibay anta aclamuna birasuuli illaahi وأxفaظna لxadiiثi waxaa tahay ninka noogu yaqaana أxaadiiثa nabi maxamed nabigana oga ogaal badan horaan mark intuu intaa dhihin goodi baa ka horeeyey abu hurayra loo sheegay waxaa ibnu cumar ugu qoonsada howsh wuxuu yidhi qad akara calayna abu hurayra wuxuu yidhi waa gartiyo anugu kuma mashquuli jirin timir iyo cinab la tallaalo markaanuu nabigu hoos fadhiyi bui wax qoranhayey waxna xifdinhayey asagu wuxuu ku mashquulsanaa beerihii aabbihi inuu tallaalo timirta ilen lama abuura inta badana waa la tallaala intii lasoo fujiya meel kale la geeya sida mooska kale waad aragtee kuma mashquuli jirin buui bikarsi lwadiy in xididka timirta la qotomiyo walaa bisafqati اlaswaaq iyo kamyo sari kamyo guliya beec iyo shiro kuma mashquulsanayn in yaroo biyaa ama iyo in yaroo raashiina helo nabigan hoos fadhiisan jiray buui marka maxaa aniga ku galay ma inay nabiga dhaxalkiisa dayeeceen anna aan u xifdiyey bay igu qoonsadeen hanjabaadaasaa ka horrayso amn soo gaadhay inuu abuur uusan garaabin oo weliba hanjabay baa loo sheegay caaishana waxay waa runtii maxaa marka dhiman inuu isdhiibo nin ragga marka laga gareelo waa inuu isdhiibo anta aclamuna birasuuli illaahi wa axfaduna lixadiiihi buui way ka sugan tahay inuu sidaa yidhi xadaثnي mxamed بن xaatim maymuun الsamiin qaala xadaثna yaxya bnu saciid الqaطaan can yaziid bnu kaysaan اlyashkuri xadaثanii abu xaazim haddana waxaad haysaa nin kalo xadidka ka qaadanaya abu hurayra abu xaazim salmaan alashjaci waad garanaysaan can abi hurata radi allahu tacala canhu can nabi sal slam qaal man salla calى janaazatin ninkii ku tukada janaazo falahu qiraaطun waxaa uu ahaaday buur weyn oo ajir ah waman itabacaha ruuxii janaasada raaca xataa tudaca fi اlqabr ilaa iilka la dhigo qabri lagu duugo lagu xabaalo faqiiraataani laba buurood buu ajira qaala qultu ya abaa hurayra waxaan ku idhi abaa hurayrow wama alqiraa ninka odhanaya daqaa'ilku abu xaasim ardaygii wax ka qaadanaya qaala wuxuu ihi milu uxud nabigana ugu fasiray buurta uxud wax le-eg weeye sanadkan hadda aad haysaan buu binafsihi buu ku wariyey muslim xadiidka fi tamyiiz fi kitaab tamyiiz lambarka aad ka fiiriy وxadaثnي mحamed بن cabdالlah بن نmayr qال xadaثna cabdالlah بن يزيid الqصير xadaثnii xayw بن شurayx التujiibi xadaثnii abu صkhr واسmه xumayd بن زiyaad can يزيid بn cabdالlah بن qusayط أنhu xadaثahu wuxuu u sheegay أna daawuud بn caamirin بn sacd بn waqاas الزهri xadaثahu can aabbihi markaa sacd ibn waqaasa ah. cafwan caamir baan rabaa caamir ibnu sacd wiilka daawude annahu kaana qaacidan caamir ibnu sacd baa wuxuu aha fadhiya cinda cabdilaahi bni cumar buu la fadhiyey cabdulahi bni cumar agtiisa ayuu fadhiyey ialaca waxaa soo yidhi isagoo cabdulahi bni cumar ag fadhiya caamir ibnu sacd baa ag fadhiye khabaab saaxibu lmaqsuura khabaab ibnu saa'ib baa la yidhaahdaa almadani khabaab mh waa saxaabi baa laisku hayaa inuu taabic yahay loo badan yahay qolyana waa mukhadaran bay yidhaahdaanoo soo gaadhay idraag buu leeya ru'ya ma lahay leeyihin nimanna waxay leeyin waaba nin daadaa ka weyn saaxib almaqsuur maqsuuraduna in loo jeeday u badan tahay waxaa loogu bixiyey saaxib almaqsuura wadaaduu waa caddayn waaye maqsuurada laakiin waa gurigii yaraa ee laga dhex dhisi jiray waagii dambe lagu ilaalin jiray a'immada markay khawaarijtu bilaabeen inay laayaan aimada muslimiinta iyo madaxdooda taliskooda guri walbo guri weyn laga dhex yar oo wax lagu kaysada ama ruuxa mas lagu qariya maqsuura layska yidhaahda dad khaas baana galo dad kale waa loo diidaa iطalaca waxaa mudh soo yidhi khabaab ibnu saa'ib almadani saaxib almaqsuura qolka yarkaa mas-uulka ka ahaan jiray faqaala wuxuu hi yaa cabdulahi bni cumar cabdullahi bni cumarow alaa tasmacu ma maad maqashid ma waadan maqlayn iyo ma maqashay saaxiibka abu hurere wuxuu leeyahay wuxuu sheegay inahu samica rasul sl yaquul wuxuu maqlay ama sheegay inuu maqlay rasuulka ilaahayoo leh man kharaja maca janaasati min beytiha ninkii janaaze kala baxa gurigii laga qaaday wa sallaa calayha ku tukada uma tabicaha raaca xataa dudfana ilaa la dugooo la lahu qiraataani min ajrin laba buuroodoo ama laba qow waaweynoo ajruu leeyahay kullu qiraain qow kasta wuxuu leegyahay milu uxudin uxud oo kale waman sallaa calayha ninku ku tukada uma rajaca laabtana oon xabaasha u raacin kaana lahu min alajri milu uxud laba buurood ma lehee uxud oo kaleu helaya faarsala ibnu cumar khabaaban ibnu cumar baa wuxuu diray khabaab ilaa caaishuu u yasalu isagoo weydiinaya can qowli abi hurey can riwaayati abi hurayra uma yarjicu ilayhi inuu u soo laabto u diray oo fa yuhbirahu u sheego maa qaala noqo soo weydii caaisha ina soo laabo warkeeda iisoo sheeg wa ahada bnu cumar ibnu cumar wuxuu qaatay oo cantoobsaday qabdatan cantooba min xasa masjidi masjidkii markaa la dhex fadhiya quruurixiisi niiskii iyo tamuuxiibu cantoobsaday hawshu aad oga xun yahay markaad oogow tash furmo ama aad fikirayso qori laaci wabaad sijabino ama farahadaad majuujin ama ciid iyo wabaadyaad qaadaysa markuu fikir baa u geey aad buu hawsha oga xanuunsaday ajirka badanee dhaafay waahada wuxuu ibnu cumar qaadoo laacay qabdatan cantoobo min xasl masjidi a yuqallibuha isagoo rogrogaya fii yaddii gacantiisa xataa rajaca ilayhi arasuul ilaa u soo noqday ninkii uu diray ee khabaab ahaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii khabaab ahaa qaalad caaisha waxay hawl baa kuu sadaqa abu hurayra abuurun buu sheegay sidaa nabi maxamed baa odhan jiray fadaraba ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ku dhuftay bilxasaa quruurix aladii kaana fii yaddi gacantiisa ku jiray alarda dhulku ku saydhay masaajidkiibuu ku celiya waa saydhay cagku wey adoy kaa halowda hawsha yani maxaa ajir badan i ka xanuunsaday uma qaala wuxuu laqad faradna waxaanu ku gaboodfallay fii qaraa'ata kaiiratin qowyo badanoo ajir ayaana dhaafay inta intaan salaadun ku tukanno aan iska noqon jiray وxadثna محamed بشhاaر bundar شhaykh الجamاعaةi qال xadna yaحyى yعni سacيid القطاn xadثna شhucب بن xajاaج xadثnii qتاadة بن dacاmaة السدوسي عan saلم بن أبiاljacد عan macdan بن طلحة yacmari cafوا الشhاmi can ثawban raggii cilmigu ka faafay shaam ku faafiyey bu ah ninkan macdan بن abi طلحة can ثawban mowlى rasul اه صل ل sلم idan wuxuu rabaa wuxuu u keenay xadiidka abu hurayra wuxuu u keenay eh, eh, muslim laba makhraati shaahidun min xadiii wa shaahidun min xadiii hawbaan mowla rasuulilah marka ibni cumarow haddaad abu hurayre qoonsan lahayd maxaad ka samayn weeye maxaad ka samayn nebi maxamed saaxiibkiisii khaaskaa iyo adeegihiisii mawlihiisana ahaa ee hawbaan abu hurayre wuxuu xifdiyey wixii adugu aadan xafdinin saxaabada qaarkoodna ay hayeen muslim saasuu rabaa inuu ku yidhaahdo ana rasul sl slm qaal man salla calaa janaazatin nin janaaze ku tukada kana soo raaca gurigii ka soo raaca falahu qiraatun buur ajiruu leeyahay fain shahida dafnaha hadduu goobjoog noqdo qasab inuu wax ka xabaala shardima inuu joogo goobta jooga ayaa shardi eh falahu qiraataani laba qow uu ajiruu leeyahay salaadii kuu ka helay iyo kii uu ka helay ilaa xabaashii la dhigayay joogitaanku jooga alqiraatu mil uxudin qiraadkuna waa qow u dhigma uxudoo kale ah xadiidkan marka hawbaan mutaabacaadkiisuu raba hadda inuu caddeeyo muslim وxadثnي بن بشhاaر bundاr qال xadثna mعاad بن هiشhاm qال xadثnii abi abi هiشhاm بن abi cabdالlahi الdastawائي وxadثna بن المثنى mar labaad buu muslim ku noqday mxamed مثنى abu muسى الbصri min shuyuukh الjamاعة wey xadثna بن abi cadiy mxamed بن ibrahim waad garanaysaa بن abi cadiy can سacيid بن abi caruبة الyشhkuri xا وxadثnii زهير بن xرب قال xadثna cafاn mسلم الصفاr xadثna أbاn yعnي بن يزيد الcaطاar kulluhum dhammaantood kulluhum yu ujeedaa waa saddexda wadaad wadaadka koobaad kee buu ahaa hishaam dhahaate mucaad ibnu hishaam xadaanii abi aabbiiso hishaam ibn abdillahi dastawaa'i maah hishaam baa u wa xadaanii ibnu musanna muslim sanad labaad buu bilaabay kaasna saciid mabi caruubu ku joogsaday kii saddexaadna wuxuu ku joogsaday abaan ibnu yaziid alcataar kulluhum saddexdaa wadaad hishaam ibn abdillahi dastawaa'i iyo saciid mabi caruuba iyo abaan can qataada bni dacamata saduusi bihada isnaadi milahu sanadkada aad soo marteen oo kale ay ku wariyeen xagga lafdiga sanadkuna kee ahaa qataada can salim ibn abi ljacad can macdan ibn abi alxat alyacmari can thawban mowla rasul sal slam intaas wuxuu sheekhu ujeedo wa fii xadiidi saciid ibn abi caruba wa hishaam ibn abi cabdillahi dastawaay hishaam kuu muusa sheegin hadda markuu warinayo muslim ogow magaca muusa kuu sheegay magaca muusan kuu sheeg muxuu kugu sheegi waayey markuu qaadanayay ayaa waxaa loogu wariyey xadaanii abi lama dhihin xadaanii hishaam laakiin aabbaha magaciisa waa la yaqaanaa wadaad caana weeyo oo jabal ah raggu ay sunnada ku dul wareegtu ka mid yahay wahishaam waxaa ku jira su'ila الnabiy nabigaa la weydiiyey can اlqiraai qiraadkaa la weydiiyey intuu yahay faqaala wuxuu hi milu uxudin uxud oo kale waa agga intuu la egyahay xadiidkan abu hurayra qiimaha badan ee baabka ku yimid waana asaxu xadiiin fi lbaab weeye walidaalikay isku waafaceen jamaacadu wada wariyeen iskuna raaceen wuxuu shaahid u keenay xadiiu caaishu makhraat dhigay haddana xadiiu hawbaan mowla rasuulilah waxaa kaloo xadiidka la wariya abu hurayr la wariya sagaal saxaabi oo kale sagaal saxaabi oo kale ama sideed koo iyo toban saxaabi baa laga wariyaa ama labiiyo saxaabi marka laga reebo laga reebo abu hurere laga wareebo abu hurere ma koo iyo toban saddex ka mida yaa sheegay muslim baa sheegay koo iyo ama labiiyo tobanka xadidka wariya waxaa ah ragga xadiidka wariye ee uu ka sugan yahay sida raajax ibnu mascuud cinda albazaar waxaa wariya bara ibnu caasib waxaa wariya abu saciid اkhudri waa saddex waxaa kaloo wariya zayd ibnu haabit afar waxaa kaloo wariya anas bn malik shan waxaa wariya ubay bnu kacab soo lix ma ah waxaa kaloo wariya eh, cabdullah bn muafal almuzani soo todobawaaila ibn اlasqacna waa wariya meeqaan maraynaa sideed xafsa bintu cumar sagaalkaa saxaabina waa wariyaan saddexda ku dar labiyo tobanka xadiid baa baabka ku yimid حديثك ugu liita waa حديث sanadka istacfiku inta kale waa axaadiid saxiixa ama xasanaa ama shawaahid aan lagu xoojinaya weeye marka baabku waa baab maxfuud can rasul sal slm asaxuhaana waa xadiidu abi hurayra fi saxiixayn wallahu subxaanaه wa tacala aclam